aragnay madmuunu canhugana waynu tilmaanay isagana musanifku waa ka tegey laakiin waynu ishaarnay wuxuu halkan kaga hadlayaa almadmuun wixii la damaano qaadayay oo dayntiiya wayasixu waxaa asaxaya buu yihi damaanu kulli daynin dayn kasta in la damaano oo laazimin laazim ah daynku hadduu laazim yahay waa la damaani karaa sidii abu qataada radia allahu tacaala canhu u damiintay ninkii meydka ahaa labadii dinaaree lagu lahaa haddii aanu deynku laazim ahayn ama aanu luzuum u soconin musanifkaa inoo sheegay la damaani maayo ka thamani lmabiic sida markaa alaabtii la kala iibsaday lacagteedii la ysku lahaa ee ahayd iyo wa dayni salami salamka dayntiisii wa arshi ljinaayati dhibkii la geystay wixii ka waajibay isaguna waa deyn laazima aw yaulu ila luzuumi waxaa la mida daynkii laasimkaa ah, daynkii u socday luzuum u socday sidaynu awalba soo odhan jirnay ka thamani lmabiici fii muddati lkhiyaar sida markaa lacagtii wax lagu iibsaday inta aan khiyaarkii dhammaan iyo wa maaliljacaalati buu yihi jacaalada maalkeedii yani jucligii weeyaan caqdigii jacaalada jucligii qofkii waxaa i qabtaa waxaasuu leeyahay boqol doolar buu boqolkaa dollar in la damiinto iyaduna way banaan tahay buu yihi o dee luzuum bay u waa marka camalkii uu dhammaado wa qiila waxaa la yidhi ina maala ljacaalati laa yasixu damaanu al jacaalada maaluljacaalaha lama damiinan karo yani waa qabla faraaqi lcamal intaan shaqadu dhamaan oo bacda faraaqi lcamal waa la damiinan karaa oo caadi wey laakiin qabla faraaqi lcamal shaqadii aan dhamaan caqdigiisii waa caqdi jaaiza isa caqdigani caqdi laazima ma noqdo caqdigan jacaaladu marka waxay leeyihiin maadaama caqdigii caqdi laazim noqonayo aanu ahayn kan baaba rajaxan oo wa kasta wax la fasikhi karo mar haddii uu yahay intaan camalkii dhammaystirmin lama damaanay isaga damaankiisii ma ansaxayo ama maa laysa bilaaimin cadigii laakiin daynkii aan laasimka ahayn walaa yaulu ila luzuum luzuumna aan u socon ka dayn mukatab waa daynkii sayidku oo adoonkiisii uu la galay kulahaaye falaa yasixu damaanu kaa damaankiisu ma asaxo maxaa yeelay kuma sugna wax faaidaa ah oo ku sugani ma jirto waa wa qofku markuu doonaba iska ridayo marka maxaa ila damiinku adkayn bu ahaa wii ma adkaanaya wax adkaan karaba maahaba maalintu doon iska daay walaa yasixu ama walaa yajuusu sida nusakda qaarkeed ku qoran walaa yajuusu damaanu maalin majhuul xoole majhuul ah lama damiinanayo oo qofku wax aanu garan war ninkaa hebele dayn baan ku leeyahay qadarkeediiba iyadoon laguu sheegin ayuunbaa tidhi anaa damiinka ah anaa damiintay unbaa tidhi marka sidaasi caqdigii damaanku ma ku guntamaya waxay leeyihiin maya ma guntamayo maxaan u guntamaynin dee waxa weeyaan waxani waa cuquud maaliya rido iyo raalli ahaansho ayaa loo shardiyaa wa maca aljahaalati laa yataxaqaqu rida iyadoo wixii laga jaahil yahayna ridihii iyo raalli noqoshadii ma xaqiiqoobayso waxaa laga yaabaa markaad ogaato dayntu qadarka ay leegtay inaad tirada maxaa igu watay waqiila waxaa la yihi mayane yasixu damaanu ibili diya damaanulmajhuulku yaanu asixine laakiin makta geeleedii geelii makta iyada waa la damaani karaa oo de iyadu waa daynka la garanayo da iyo tiradii la garanayo oo waa macluumatun min jiha wain kaanat majhuulatan min jiha markaa qoladani xaggii cilmigay eegeen sidanaana rajaxan halkan marka la joogo damaanka baabudamaan ilan isagii mucaawado maahe isaga sixatu damaan baa ayaa raajixa baynama baabulxawaala sida raajix ay ahayd cadamu sixati alxawaala halkaa nooc mucaawado abaa la eegayayo wixii yani sibay laysugu bedelanaya markaa ina isdhaafdha isweydaar ka yimaaddaa laga yaabaa isweydaarkaasina maxalulmuqaabana buu noqonaya meeshii lagu kala faa'iidayey xawaaladuna de meel lagu kala faaiid may ahayne waynagii lahayn boqol kiiba boqol in labadeen isku mid si ah meesha faa'iida raadis iyo faa'iida doon meesha aanu usoo gelin iyaa la ilaalinay wuxuu walaa yajuusu damaanu maa lam yajib sidoo kale asixi maayo wax aan sugnaan dayn aan sugnaan damaankeedu waa maxay waa dayn aan qofka weli laguba yeelanba sida maalan inuu yidhahdo ninkaa hebeli wixii uu ku yidhaahdo iska dayn anaa ka damiine wixii ninkaasi dayn kaa dalbado anaa ka damiina marka waa dayn aan imika laguma lahayn qofkii ayaad markaa damiinanaysaa markaa laba shay ba isku darsatay jahaale iyo cadam lwujuub ama cadam thubuut daynkii maba jiro sidoo kale qadarkii la garanayana ma hataa adaa qadarka sheegto tirada ninkaas hadduu boqol dollar eh, daynteed kaaga baahda dayni anigaa ka damiinay haddaad tirahdo lafteeda ma asaxayso macluum qadri ha noqdee laakinahu daynu ayru haabit ma sugna waxaan jirinba de waxaan jirin ma markhaati laga noqon karaa sidaan markhaatiba looga noqon karin ayaan sidoo kale loo damiino looga noqon karin bay markaa halkan leeyihiin inta badan de wa iska dhacdaayo qofka dukaankii u imanayaayo wuxuu ninkaas haddii wax kaaga baahdo sii ana damiin baan ka ah ama ninku de waxa uu tegaya dukaanka wuxuu ka odhanayaa islaamtu hadday wax kaaga baahato waxay reerku kaaga baahdaan sii aniguna de marka yani anaa ka dambayna bu ujeeda saltaa laga ibi adiga lagaama iibinaye adiga lagaama iibinayo waxay doontabaa qaadato waad ku odhanaysa marka waxaa la qaadqaadanaysa iskasii guranayso iyadaa laga iibiya adiga lagaama iibin allahuma illa de adigu wakiil ay kaa tahay oo ay de kuu soo sheegtay ku tiri alaabta noocaa iyo noocaasaan doonaya inaad soo iibi ay dasifaysay ila wakaaladu wakaala majhuula min kuli jiha ma ansaxayse waa in macluuma min jiha ay noqotaa la doonaya cala aqal wixii lasoo iibinaya jinsigiis iyo noociis wixii lagu sheego laakiin wixii reerku kaaga baahdaan basi anaa ka damiina bay markaa noqonaysaa marka muctamadka madhabkao jadiidka iyo waxaasoo dhan ma tasxiixinayo laakiin qowlka qadiimkaa ayaa wuxuu leeyahay yasixu damaanu maa lam yajib wa damaanu lmajhuul wuu asaxayaa wax aan sugnaan iyo majhuulba damaankoodu wuu asaxayaayo de waxaan tawsiqa unbaa laga leeyahay tawsiqadiina markaa dee way iska xasilaysaayo dadku waa kuwa kalsoonidii way ku helaan sidaa mar hadday sidaa ku helayaan iska ansaxda buu leey madaahibta kalena xaggaasa u badayi wuxuu ihi wayasixu damaanu daraki cala almansuus inagoo diidnay damaanu maa lam yajib haddana waxaynu ogolnahay damaanu daraga wixii la odhanayey daragu waa ka dabatagii ama haleelkii alaabtii aad iibsatay ee laga daba yimid ee lagaa qaatay qof baa xoolihiisii ay noqdeen oo dee ka daba yimid markaa saasaa darag loo leeyay adigu wixii waad iibsatay kolkaad iibsatayna waaba lagugu qabsaday qolo kale oo inba iska laalaadso annagaa la tiri marka marka horead iibsanayso iyaad iska ilaalinaysaa ood ka hordegaysaa marka maxaad odhanaysaa inta badan dee dhulka iyo waxaan waatan la isku qabqabsado waxaad leedahay hadhow haddii meeshii laygu qabsado oo la yeesho yaa iiga damiina lacagtaydii marka waxaanaad damiinka u raadinaysaa waa wax aan imika dhicinba de ilan imika dayn ma lihid aduu dhulkaagiina waa lagu siiyey lacagtiina waad bixisay daynba iskuma lihidin laakiin waxaad ka baqaysaa inay hadhow lacagtaadaasi dayn isu isu bedesho lacagtii aad bixisay inay hadhow dayn isu bedesho iyaad ka baqaysa oo siday dayn isugu bedelaysaa dee dhulki hadii laga farabaroojiyo oo qolo markhaatiya ukeensato iyo waraaqa ukeensato oo iyagu yeeshaan oo loo xukumo maxaa caddaanaysa ninkani wax aanu lahayn inuu kaa iibiyey iibkii aanu asixin lacagtaadii xaqdarra uu ku qaatay lacagtaadii uu markaa baatil ku haystay uu isticmaalay dayn bay noqotay dayn baa markaa kuu sugnaatay marka inaad dayn yeelan doonto baad ka shakisan tahay tiibaad damiin usii qabsanaysa markaa waa damaanu maa lam yajibti ayay mustafna ka tahay oo laga soo reebayaayo waa la soo reebayaa tan lilxaajati baahida loo qabo ayaa daran baa laleeyahy aad baa loogu baahan yahay wax laga maarmayaanay ahayn haddaba calal mansuusi sida imaam shaafici naskareeyey waa inay taasi iska banaan tahayo iyada xaajada daraaddeed loo soo reebayo wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo baa ku kale ku yidhi alqi mataacaka fi lbaxri alaabtaada badda ku rid wa calaya damaanuhu magdhowgiisana anaad igu leedahay fa alqaahu wuu ku tuuray lazimahu damaanuhu waa lagu leeyay inuu markaa magdhabo eeg hadda waa laba niloo badda ku jira wey doon bay saarayiin doontii baa markaa culays dareentay halis bay gashay marka waxaa loo baahday in alaab la daadiyo la tuuro hadii kale wuxuuba way isla degayaa deetana alaabtan meesha saaranna mid baale lexejeclana way haysaayo alaabtiibuu ku fara adayga sii dayn laaya ka fuqilay deetana mid kalaa ku yidhi ama dadkii doonta saarnaabaa ku yidhi waar annagaa kaaga damiino annagaa ku ku naga daadi bal aynu lafahaynu u badbaadni sidii buu yeelay alaabtii buu daadi waa lasoo badbaaday ama lama badbaadin xataa waa isku mid hadii la badbaadiy haddaan la badbaadin <laughs> ninkaa xoolihiisii waa la damaanayaa waa la magdhabaya ilan wuxuu u tuuray si uu idin badbaadiyo idinkaana iltizaamay oo isa saaray marka waxaa la yihi baabudamaan halkan waa lagu sheegay o masalade baabudamaan shaqo kuma lahadee waa iftidaa oo kale waa marka waxa weeyaan kun dollar qaadoo islaanta iska furtay oo kale khulci ajnabigii waa iftidaa baa la yidhaahdaa damaan maaha marka wuxuu leeyahay qoladani waxay yidhahdeen war waxaan intuu jooga annagaa kuu celinayne iska tuur aynu badbaadne haddii markaa uu sidii yeelo ama ha badbaadaan ama yaanay badbaadine de ninkaasi xoolihiisa wuxuu u tuuray in loo magdhabo magdhowgii wuu ku leeyahay dadka xataa hadday sidaa ku tagaan oo laakiin warkii la ogaado oo inay dadkani sidaa is yidhaahdeen la ogaado oo in ninkaasi xoolihiisii sidaasi uu markaa u tuuray la ogaado de nimankaa kale xoolahoodii baa la tegaya hadhow laga magdhabayaayo warahadii ninkaa warahadiisii qoladan warahadoodii xoolihii uu ku tuuray hadda marka waa iska baabii lahay kon haddaanay badbaadine laakiin haddana kol hadduu iyaga hadalkoodii ku tuuray waa xaq buu ninkaa isagii uu u yeelanaya waaya waa markii haddaba arrintani ay dee dhammaantood halis galaan laakiin hadduu keligii halista ku jiro kan alaabtani ka kalena aanu halisba ku jirin banaanku iska taagan yahay oo ama doon kaluu saaran yahay ama dee badde xeeligeedaabu joogaayo wuxuu arkayaa ninkan iyo laashkii yaraayo uu saarnaayo oo isla il daran oo biyihii gelayaan markaasuu yihi war alaabta iska tuur alaabta iska daadi aad badbaadide wuu tuuri waayo uu ku dhegaya lejecladii markaasuu war anaa kuu magdhabaya iska tuur kolkaasuu daadiyey waxba loo magdhabi maayo kaa waayo kan kan le anaa kuu magdhabaya iska daadi waxba isagu kama faa'iidayo ee isagu buu leeyahay waar naftaada badbaadi saw ma dee wuxuu naftiisa ku badbaadinayey waxba laga siin maayo naftiisu lu badbaadinaya cid kale mu badbaadinayn xaaladda iyadaa waxba laga siin maayo waay taasi markaa saasay noqonaysa wain qaala hadduu yidhaahdo alqi mataacaka fi lbaxri alaabtaada badda ku daadi wa calaya damaanuhu aniga ayaana damaankiisa iyo magdhowgiisa laygu leeyahay faalqaahu sidaa ku tuuro lazimahu damaanuhu ninkaa isagaa damaankii waa lagu leeyahayo sababta loogu leeyahayna waa taa aynu sheegnayo de waa laga maaratay waa waa dadkan kale si ay fa faa-iido u helaan ayuu markaa u tuuray waana markaa loo damiinay loo damaano dee hadalkaasuu maaratay raacay marka xaaladda iyadaa xaq buu u yeelanayaa waayo wuxuu yihi walaa yahbutu fi damaani khiyaaru lmajlisi walaa khiyaaru shari walaa yahbutu kuma sugnaado fi damaan baabkan damaanka kolkaad qof kale dayntii damiinanayso khiyaarulmajlis khiyaarulmajlis male kolkaa walaa khiyaaru shar khiyaaru sharina male kolkaa tirahdo ninkaa daynkiisa anaa ka damiina kama noqon kartid kol haddaad tiri ninkaa dayntiisa anaa ka damiina kama noqon kartid ilaa iyo kii daynta lahaa isaga uu ku saamaxa mooyaane oo xataa isla goobtii aad joogtiin idinkoo weli fadhiya iyaanad ka noqon karin maxaa yeelay markaa tii dayntaa anaa ka damiina ama dayntaasi anigaa bixinay anigaa laygu leeyahay sidaa markaa tihi anaa isa saaray khalaas dayntii way kufuushay abu qataada radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi ya rasuul allah wuxuu yihi rasuulki ilaahay ow addii naaraani calaya anay isaaran yihiin khalaas kelmaddaa markuu yidhi ba da isagii markaa laga doonay xataa qabuul uma baahno iijaabkaasaa ku filan anaa laygu leeyahay intaasaa ku filan de intaa anaa bi anaa laygu leeyahy anaa bixinaya maryad waa halun kale de intaa isa saaray anigaa laygu leeyahay anaa ka damiina sida haddaad tiraahdo waa lagu yeelanayaa daynta walaa yajuuzu ma banaano tacliiquhu calaa sharطin mustaqbalin shari in markaa eh, lagu caliqo oo sida inuu yidhaahdo hadduu daynta iska bixin waayo anaa ka damiina hadduu iska bixin waayo anaa ka damiina yani imika damiin ma ihi wey markuu iska bixin waayo ayaan damiin noqonayaayo markaasaa aniga dayntii la iisoo raadsan karaabay bay noqonaysaa taasi markaa sax maaha bal eh, maxaa yeelay waxaan dee waa caqdi maaliya tacliiqan iyo waxana waa qarar markaa eh, ku ansixi mayso fain sharada damaanan fasida haddii uu damaan faasida uu damiinto fii baycin beycna uu markaa dhexdii ku shardiyo damaan faasida ayuu shardiyayo iib alaab uu iibsanayay ayuu wuxuu shardi uga dhigay damaan damaankiina damaan faasida ayuu noqday baala baycu iibkaasi waa faasid isaguna fii axadi alqowleyni laba qowle masalada ku jira mid ahaan marka la raaco duuna alaakhari qowl kale hadii la raaco laakiin faasid noqon maayo damaanka de waynagaa soo sheegno shuruud buu ku ansaxay damaan aan shuruuddiisii dhammaystiran ayuu isagoo alaab iibsanaya ayaa lagu yihi lacagtii dee damiin baanu damaan baanu u baahannahay damiinkiina damiin markaa damaan faasida iyaa markaa shardi laga dhigay dee damaankii ma ansaxayo waa faasid iibkii haddaba uu ku dhex jirayna miyuu fasahaadayaa mise iibkuu iska ansaxayaa damaanka ayuunbaan ansa maalan dee waxa uu yirhi alaabtan boqol maaratay boqol dollar oo dayn ah igasi sii oon bil kadib keeno markaasuu yihi waan waxa weeye waan eh, waan kaa siiyey boqol dollar laakin bishardi haddaad bixin weydo waa inuu hebel damiinkaa yahay markaasuu hebelkiina yihi waan ka ahay hadduu bixin waayo eeg haddaba fiirso marka caqdigan ba iibkii maxaa u shardiga damiinkan damiinkiina de waa damin faasido waa kan yidhi haddaad bixin weyda inuu damiin noqdo eegma odhan bishardi inuu hebel damiin yahay toosuma odhan tacliiq buu sameeyey soo ma bishardi haddii aad bixin weydo inuu hebel damiin yahay markaa damiinkiio faasida caqdi caqdi damaano faasida meeshii soo galay iibkiina uu fasahaadayaa ayuu qowlka muctamadkii leeyahay maxaa yeelay iibku dee shuruudda faasidkaa ah, sida badan wuu ku buri jiray marka kana wuu ku buraya ka kale wuxuu leeyahay de mayane meeshii shardigii tawsiqadii unbaa kharibantay iyo adkayntii laakiin iibkii sidiisii uu dhamaystiran yahay iibku ha iska ansaxo damaankuna faasid ha noqon wuxuu hi walilmadmuuni low qofkii wax loo damaano qaaday waxa u furan muaalabatu daamini inuu kii damiintay uu raadsadu yihahdo lacagtii iska bixi walmadmuuni canhu kii la damiintay inuu yihahdo bixina waa banaantay marka dayn aad qof ku leedahay qof kalena uu dayntii damiinka yahay labada kaa doontaad raadsanaysa kuma qasbanid inaad kii aad daynta ku lahayd raadsatid kii damiinka ka ahaa baa toos u abbaari karta xaq kuguma laha inuu ku yidhaahdo dee horta isagii maa u tegtid waa way kuu labadoodu way gudboonyihin damiinka iyo iyo kaa ku leedahay labadaba waad raadsan karta damiinka ls karta kan lacagti waa la gaadha oo kii kalena de k kalena maay galay an adaan kusoo raadsaday soo damiin kamaad ahayn kan lacagta aq buu leeyay wuxuu fa in damina haddii uu damiinto canidaamini kii damiinka ahaa aakharu mid kale maxamed baa dayn lagu yeeshay boqol doolara cumar baa yihi damiin baan ka ahay markaa boqolkii dollar cumarna waa laga doonayaa soo maa cali baa arrintii ogaaday cali baa yidhi cumar lacagtaa maaragtay cumar lacagtaa lagu leeyahay hadda lacagta marka hore maxamed baa lagu lahaa cumar damiin buu ka noqday kol hadii damiin uu yahay isaga laftiisu waa daymaysan yahay qaamaysan yahay damiinku uu qaamaysan yahay marka ali baa yidhi cumar anaa ka damiina markaa damiinkii ayuu damiin kasii noqday waa caadi maxaa yeelay dayntan waa lagu wada leeyahay labadanba kan damiinka iyo kan kale labadaba daynta waa lagu leeyay markaa dee cali wuu damiinan karaa cumar maxamedkiina wuu damiinan karaayo boqol damiin buu yeelan karaa daynkii keliha caadi weeyaan wuxuu yihi fain abra alasiila kii asalka ahaa ee asal ahaan daynta lagu lahaa haddii la saamaxo dayntii laga saamaxo beri alkafiiru kafiirku waa damiinkii damiinkiina isaguna wuu saamaxan yahay maxamed baa daynta lagu lahaa cumar ka fiil bu wuuu ka damiin buu ka ahaa maxamed baa lagu dayntii waan kaa saamaxay khalaas cumarna halkaas ka baxaya waayo cumar aslanba dee dayn madax banaan laguma lahayne dayntan muxamed ayuunbaa xaq loogu lahaa in isagana loo soo raadsado isaga dayn kalo lagu leeyay may jirin maxamed dayntiisana waa tan la riday waxa ma jiraan marka wain abraa alkafiila haddii se damiinkii la saamaxo boqolkii doolar baa cumar lagu yiho damiinkii ah lam yabra ilasiilu kii asalka ahaa isagu de saa kuma saamax mayo yeelay de waa farac damiinku asalkuna waa kan hore diinta lagu lahaa marka maarata idaa saqaa alaslu saqaa alfarcu laakin la cagsa asalku haduu dhaco farciguu dhacaya lakin haddii farcigu dhaco asalkii dee dhici maayo wuxuu marka haddaba haddii de damin damiinki daaminu daaminna waa sidii oo kale ee maxamed cumar baa damiintay cumarna cali baa damiintay haddii cumar la saamaxo calina waa saamaxan yahay haddii maxamed la saamaxo gebigoodu way saamaxan yihin haddii cali la saamaxana labadii hore ma saamaxna waa saas wuxuu yihi walilmadmuuni lahu qofka wax loo damiintay ee xaqlaha ee dayntale waxaa u banaan cafwa wuxuu hi wain qadalkafiilu dayna haddii haddaba ninkii wax damiintay damiinka ahaa uu lacagtii bixiyo dayntii hadduu isagu bixiyo fain kaana hadduu ahaa damina canhu mid ku damiintay biidnihi isaga idankiisa ama amarkiisa isagaa yihi idamiino kolkuu idamiino yihi buu damiintay kolkaasa haddana dayntii loo soo doontay kolkaasuu dayntii bixiyey rajaca calayhi dee kii kalu ku noqonaya u leey lacagtii waan kaa bixiyey keen ila adigaa idamiino yidhi hawshan adigaa igeliyey lacagtiina waa layga soo doontay waa layga qaatay saasaad ku qaanbaxday marka la eego ninkii kale laakin de anigu markaa lacagtaydii maqan ii soo celi boqolkii doolarn kaa bixiyey keen xaq buu leey wa qiila waxaa la yihi laa yarjicu may waxba u doonan maayo xataa yadmana biidnihi wa yadfaca biidnihi ilaa laba idan u haysto in marka horena idamiino la yidhi marka dambena bixi la yidhi laakiin hadii idambiine uun la yidhi kadibna markii loo soo doontay inuu isagii iska bixiyey isagoon qofkiiba la hadal o wardayntiibaa laga raba maxaan yeelaa ba isagii odhan hadduu iska bixiyey kusoo noqon maayo maxaa yeelay dee nin kali u tabarucayo khayr buu sameeyey sadaqada yaanu iska xumaynin wanaag buu sameye ninka dayntii uu ka bixiy yaanu iska xumayn bal lakin waxaa laleeyahay sax maahe ninkani dee sadaqa umuu jeedine hawshan adigaa geliyey adigaa yii damiino saasuu kugu damiintay markan lacagta loo soo doontayna xaq umuu lahay ninkan lacagta doonayo inuu meermeeriyo ama uu yidhaahdo oradoo horta isagii utag oo inagii nidha xaquma laha mar haddaanu xaq ulahayn de ninkani ku qasbana lacagta bixiye waad u magdhabaysa markaa kol haddaad adigu damiinka gelisay oo adiga amarkaagii ama idankaagii uu ku galay hadhow markuu lacagtii bixiyo uu kuusoo doonanaya ama bixinta ufasax ama ha wa in damina hadduusan marka hore damaa damaanada galay bigayri idnihi iyadoon marka hore lagaba codsan fasaxna aanu u qaadanaya idan ayuunbuu yii war hebel ma intaasaad kulahaydaa ana ka damiina ama adigu baa usheeg waad ku tiri nin cumar baa kun doolar igu le markaasunbuu ku anaa kaa damiina daynta anigaa ka damiina damiin baan ka ahay daynta hadduu sidaa yidhaahdo ama anigaa la igu leeyahay isa saaray soo ma khalaas ha dhowtaan hadduu bixiyo lam yarjic waxba soo doonan maayo waayo marka horeba isagaa waxaan isa saaray cidi lamay soo doonan markaa nin tabarucayo sadaqaysanayey oo ixsaan gelaya ayuunbuu yahay ixsaankana dee dib waba qofkaad ixsaan ugashay maad soo dooranaysa haddana wa waxsibaad ohanaysa ma odhanaysid marka waa ixsaane halkaa ka baxwey waqiila waxaa la yidhi in dafaca biidnihi haddii bixinta dambe loo fasaxay rajaca wuu soo doonan karaa qiilkani muxuu leeyahay ninkani markii hore damiinka isagaa iska galay damaanadda isagaa iska galay lagama codsan laakiin markii dambe lacagtii loo soo doontay ayuu yihi war lacagtii baa layga doonayaa maxaan yeelaa markaasuu yihi bixi oo sii idanboo markaa imika weelay markaasuu bixiyey dee ninkani idan dambu haystaaye lacagtii wuu kuu soo raadsan karaa buu qiilku leeyahay laakiin muctamedku wuu diidayaa oo wuxuu leeyahay bixi bixidan dambe macna ma samaynayso maxaa yeele arrintani damiinkii horay daba socotaa wuu ku qasban yahay inuu bixiyo markaa wuxuu ku qasbanaa unbuu ninkana yeel yidhiye waxba markaa halkan ma jirto soo noqosha markaa meesha de afar suura kaaga soo baxay in damaankana loo ogolaaday bixintana loo ogolaaday iyo inaan labada midnaba loo ogolaa iyo in ka hore la ogolaaday ka dambena aan la ogolaan iyo in ka dambe la ogolaaday ka horena aan la ogolaan afartaa suura baad garanaysa marka haddii labadaba la ogolaaday labadaba haddii idan uu haystay qawlan waaxidan uu kusoo noqonaya labada midnaba haddaanu idan uhaysanna qawlan waaxidan soo noqon maayo labada suure kalaa khilaafku ka jira marka labadaa suurana waxaad leedahun suurada uu idanku xagga hore ka jiray uu soo raadsan haddii idanku xagga dambe ka yimidna waxba soo raadsan maayo way inoo dhan tahay soo ma wuxuu ihi wain damina dayna muajalan faqadaahu qabla ajali lam yarjic qabla اljal wain damina hadduu damaano qaaday daynan muajalan dayn waktile oo mudaysan ayuu yihi anaa ka damiino dayn maalan sanad loo qabtay ayaa lagu yi ninkii cumar ninkaasaa dayn uhaysto oo sanad baa loo qabtay oo sanadkaasaa lagaga sugaya markaasuu yidhi anaa ka damiina faqadaahu markaasuu bixiyey damiinkiibaa dayntii bixinaya qabla aljali muddadii oon la gaadhin ninkii baa ku yidhi wa dayntaasaa laygu haystaa idamiino waan ku damiintay buu yidhi waktigii oon la gaadhinba dayntiibuu bixiyey damiinkiibaa bixinaya goor buu u raadsanayaa haddaba kii asalka ah lam yarjic qabla اlأjal ilaa waktigii la gaadho isaga soo raadsan maayo waayo adaa degdegay xaq laguguma lahay inaad degdegtay adaa iska degdegay anigu muddaan qabsaday muddadaydii inaan dhamaysto xaq baan ulehay degdega adigu aad degdegtay aniga waxba igama gelin wey wain maata axaduhumaa labadii mid ahaani hadduu dhinto kii la damiintay iyo kii damintay xalla calayhi kaa markaa dhintay dee dayntii xaalli bay ku noqonaysaayo muddadii daway dhacaysa dayntiioo uu sanad u qabsaday ayuu markii bil la joogo dhintay koob iyo toban biloodna harhsan yihiin kaa dhintay ma waxaa la odhanayaa dayntan koob iyo toban bilood baa u harhsanaayo koob toban tobankii bilood hala suga lama sugayo ninkii waa dhintee tarikadii wuxuu ka tegay imankaa la qaybsanaya halkii ha dhowtoola bisha koob iyo toban bilood kadib halkeed xoole ka heli qofkaa deynta kulahayd hadduu dhinto dayn muddaysani ma jirayso wax alla wixii daymahaa imika isugu wada imanaya oo muddadii way dhacaysaa meesha way ka dhacaysa haddaba hadduu labadii midi dhinto kii la damiintay iyo kii wax damiintay dee kaa isaga xaalibay dayntiisii noqonaysaayo muddadii way ka dhacaysaa isaga oo mudda ma jirayso xoolihiisina imika wax loo soo raadsanaya walam yaxila cala alaakhari laakin kii noolaa dee isagu waktigiisii buu sugaya marka haddii damiinkii hor dhinto xaqlihii imikuu kasoo raadsanayaa dadkiisii odhanaya waryaa ninkani damiinbu ka ahaa dayn aan hebel ku leeyahay ha layga siiyo kun dollar oo aan hebel ku lahaa ayuu damiin ka ahaa ha lay siiyo intaan xoolaha la qaybsan xaq buu leey waa la siinaya dabeetana warasadiisii ninkiibay de ku noqon doonaan laakin may ku noqonayaan marka waktigii la gaadho imika ku noqon maayaan waxba raadsan maayaan sidoo kale haddii cagsiga noqoto oo asiilkii u hordhinto dhinto kii asalka ah hadduu hor dhinto xaqlihii wuu soo ordayaayo imika ohanaya xagaa la siiyo haddii la siiyo de damiinkiina wuu beri noqonaya halkaasu ka baxaya ilan marka horeba isaga dayntii lagu laabtanan bay wuxuu yihi wain taawaca hadduu ku tabaruco biziyaadatin ziyaado lam yarjic biha ninka boqol dollar baa lagu lahaa waa nin damiina buu ku yihi waa damiinatay boqolkii dollar baad ka damiinatay hadhow buu ninkii kuu yimid oo markaasu ku yii de waa la gaadhay waktigii lacagta damiinka ka haydis ninkaaga nin fiican baa tahay baa tiri boqol iyo toban dollar baad u dhiibtay ninkii maxaad u raadsanaysaa ma boqol iyo toban baad ka raadsanaysaa maya maya maya lam yarjic bihaa siyaadadii raadsan maysid boqolkii doolar umaad toban ki yaa ku darku yad skaga dare ninkan boqol baa lagu lahaa boqolkii umaad ka qaadanaysa wain dafaca ilayhi hadduu ka ka dhiibay cani dayni dayntii hawban mare hadduu ka dhiibay ama lacagtii lacag aan ahayn ka gedisan rajaca wuxuu ku noqon biaqali lamrayni kolba kii yar min qiimatihi qiimaha waxa uu dhiibay wa qadri dayni aw baa kollay nusakdu saxdii ku qoran laakiin awdaasi af carabi ahaa iyaa laga fiican yahay kitaabka aslaan waa aw aw qadri dayn laakiin af carabi ahaan waxaa ku saxsan min qiimatihi wa qadri dayn qiimaha iyo dayntu intii waxaanu bixiyey qiimihiisa iyo dayntu intii ay ahayd kolba kii yaraada wey muxuu sameeyey ninkani boqol doolar baa ninkan lagu lahaa markaasuu yihi cumarow idamiino oo dayntaa iga dami iga damaano qaad waasu yii dayntaada anaa ka damiina hadhow baa loo soo raadso la yihi nasii dayntii mobil yaroo iska tacbaana oo meesha uu ku haystay buu yihi kan ma idin iska qaadan imika boqol doolar ma haye boqolkii boqolkiinii doolar kan ma idin u qaada moobilkiiba yar agaagaano abu idin anfacaya bas okay ba waanu uqaadan waa ansax ninkiina saasuu ku dayn baxay boqolkii dollar wuu baaba-ay haddaba ninkan ilan damiinkiibu ahaa kan wax bixiyey hadhow kii muxuu u raadsanayaa ma boqol dollarkan buu odhanaya mise moobilkiisa qiimihiisii buu raadsanayaa waxaynu eegeynaa moobilkan uu bixiye tacbaanka ah qiimihiisu intuu joogay isagoo sidiisaas maaha isagoo cusub isagoo sidiisaasoo sakana imisuu qiimihiisu yahay baa la odhanaya markaasa markaa la eego de kan maxaa la siisan ba kan waa waa lixdan ama ugu badnaan lixdan baa la siisanaya bal ninkii lixdan doolar baad ka qaadan karta kale kama qaadanaysa boqol dolar agga boqol baad ka bixisay wax lixdan doolar joogaad ka bixisay soo ma dee lixdan kaagi un baad qaadanaysa xaquma lihid inaad tiraahdi dee daynta lagu leeya isaga boqol bay ahayde boqolkiiba anaa ka riday saasay maarata qaarkood u yar fikirayaan ma haddii adiga lagu iman lahaa soo boqol lagaama qaadeen hadduu kii ku iman lahaa soo boqol kaamuu qaadeen dee aniga adeerintan farsameeye keen boqolka keen waa farsamadaydi iyo xarfadaydii waxaa laleeyahay may may damaanku meel horta faaide laga raadiyo waaba xisaaba meel faa'iide laga raadiyo damaanku sidiisaba ma aha marka wixii aada bixisay hadduu dayntii ka yaryahay intaasun baad leedahay waayahay mobilkii markii la qiimeeyey alla waxaa la yidhi mobilkaasi sakan kasta ha waa mobil noocii fiicnaayo boqol iyo konton ayuunbuu qiimihiisu noqonaya boqol iyo konton hadhowaad ninkii utimi waa tii adani iyadoo duruufi jirta yimaadeeno xaaladaa yar adkayd aniguna markaa lacag maanahayn daniya waan ku qasbanaaday mobilkii inaan siiyo dee mobilkuna mobil qaali u ahaa boqol iyo konton bal waa qushigiisa haddaa doonto tobanka iskaba gooso oo boqol iyo afartankee muxuu ku leeyahay aniguba boqol iyo afartan iga bixi baa ku yihi nimanku boqol bay igu lahaayeen aniga dee boqolkii unbaad iga bixisay inta kale dee adiga siiyey waa waxaad adigu iska siisaye aniga boqolun baad iga bixisay boqolkiina waa kana ho macasalaam wax kaloo la weydiinaya ninka ma jirto wain dafaca ilaya can dayni sababan rajaca biaqali lamrayn labada kolba ki yaroo min qiimatihi waqadri dayna wain axaalahu daaminu calaa man lahu calayhi dayn rajaca cala lmadmuuni canhu wain axaalahu calaa man laa dayna calayhi lam yarjic xataa yadfaca ilayhi lmuxaalu calayh wayarjica cala daamini fayugarimah uma yarjicu daaminu cala lmadmuuni canh wain axaalahu hadduu xawilo adaaminu daaminkii damiinkii baa xawilay yuu xawilayaa kii daynta raadsanayay alaa man lahu aleyhi dayn mid kaloo isagu uu dayn kulaha buu ku awilay baabulxawaali xalay aynu soo maraynayba ayay masaladii gashay maxamed baa daynta lagu lahaa cumar baa damiinka ah cumar baa loo yimid oo nasiibaa la yidhi boqolkii dollar markaasuu yihi cali baan boqol ku leeyahay waan idinku xawilay markaasuu kiina yihi waayahe waan kaa ogolaa xawaalaa dhacday soo maha waayo xawaalasi waa ansaxaysaa ilan damiinku waa madiin waa qof daymaysan haddaba rajaca wuu ku laabani damiinku cala lmadmuuni canhu kii uu damiintay hadduu iyadoo lagaba qaadan cali weli lacagti kol hadduu xawilay ila wa inaga markaa xawaaladu ay dhacdo maxaa qaanbaxaya kan daynta laguna u qaanbaxaya saasuu ku qaanbaxay kol hadduu yihi hebel baan kugu xawilay kugu wareejiyey isna uu yihi waan kaa ogolaaday wuubu qaanbaxayba markaa damiinka iyo kii uu damiinka ka ahaa labadiiba saasay ku qaanbaxeen kol hadday qaanbaxeen muxuu aqu leeyahay de inu wixii waan kaa bixiyey keen xaquma laha inu yihahdo de maad bixina waad xawishay uune bal horta sug hala qaata dayntay xaqumeli khalas adiga cidimo kuma soo noqon karto maanta dayntaasi cali bay saaran tahay cali iyo ninkaasi iyagaa ismudan waxba inagama gelin inaga ama ha kala qaataan ama ha isu saamaxaan dayntaasi cali bay ku wareegtay adigana way kaa dhacday anigana way iga dhacday anaana riday daynta keen waad bixinaysa waa lagugu leey wain axaalahu hadduu se u diro oo ku wareejiyo alaa man la dayna lahu aley qof aanu ba kulahay cumar ninkii xaqlaha ahaa wuxuu ku yihi war cali u tago ka qaado xali baan kugu wareejiyey oo cali ma lacag baad ku lahayd kulahayd mayana isagaan isla ognahay waan isla ogola waar calio iga ninkaa maarata dayntaasi waan kugu soo wareejinayaa si markaasu haya igu soo wareeji markaasuu ku wareejiy miya ansaxaysa xawaaladaasi ya muctamadku ma ansaxayso lakin weji wejibaal haway ansaxaysaa soo ma hadaba haday sidaa ku ansaxdo aynu ku soconno wejigii daciifka ah oo aynu nidhaahno way ansaxday waaya wuxuu yidhi imika hadaba ninkan ma u raadsan karaa meey uma raadsan karo sababtoo ah de waxaan xawaaladii rasmiga ahayd ma aha waayo ninkani daynba laguma lacali hadduu dana u diidayaa wiiiba ille w waa qardi waa nin ballan qaaday inuu dayn bixiyo oo kale marka hadaba wuxuu yidhi lam yarjic hadday qaabkaa u dhacdo lam yarjic ninkii cumar ahaa ee waxawilay ku noqon maayo kii uu damiintay oo odhan maayo ninkii waan diraye lacagtii isi xaq uma laha maxaa yeelay dee xaqi kamuu dhicin xataa yadfaca ilayhi lmuxaalu aley ilaa cali lacagtii bixiyo ilaa iyo caligii loo lagu wareejiyey oo lacagtii bixiyo oo weliba intaasoo keliya maahee wayarjica cali yimaado uu soo laabto cala daamini kii damiinmaarata damiinka ahaa oo cumara ah, uu ku soo laabto oo fa yuqaribahu uu ka magdhabo uu yidhahdo ninkii ad ii soo dirtad igu soo wareejisa ad igu tiri lacagtaasi waan siiyey keen boqolkii markaa laga magdhabo cumar ayuu cumar xagu tegayaa uma yarjicu daaminu markaasuu daaminkii oo cumarihi tegayaa cala almadmuuni canhu ninkii ahaa uu odhanayaa waar lacagtii waa la bixiyey la bixiye haddana waa layga magdhabay keen laakiin haddaan laga magdhabin cali un baa bixiyey markii dambena wuxuu ku yidhi adiguna iska da waba qaadi maaye a mar hadduu sidaa ku yidhi adiguna maxamed waxba u raadsan maysid maxaa yeele waxba maad bixinba cali baa ixsaan sameeyey soo maaha dee khalaas ixsaankaasunbaa maxamed na gaadhay adigu inaad meesha wax ka dhex faa'iido ha raadsani meeshan waa damaan baa waba lagama faa'iido waa ixsaan iyo tabaruc meel faa'iido laga raadiya ma aha marka kol haddaanad lacag bixin inaad tidhaahdi dee aniga fadligayga iyo wejigaygu cali ku bixiyey adiga maxaa kaa galay ama cali ha iga magdhaba ama yaanu iga magdhabine keen inaad tidhaahdo xaq uma lihid wuxuu yihi wain dafaca ilayhi alxaqa markii ninkii daynla daynta raadsanayay uu yimid ee uu cumar u yimid hadduu cumar ku yidhi lacagtii keen aad damiinka ka ahay deetana cumar boqolkii doolar uu u dhiibay markuu ka qaatay ayuu haddana uma wahabahu minhu isagii isagiibuu cumarkiibuu dib ugu soo celiyayo oh, waar waan kuu hibeeye iska qaaday buu ku yidhi boqolka doolar markii uu dayntii qaantii ka ka qa maarata ka ka guddoomay ee uu ka maaragtay ka magdhowday ka qaatay ayuunbuu haddana dib ugu soo celiyo iska haysa buu ku yihi waa ku hibeeyey waayahay haddaba cumar boqolkii ka baxay wuu soo noqday soo maha isagu maxamed ma odhanayaa deyntii waan kaa bixiyey maxamed dayntii waan ka baxday kol hadduu cumar deyntii bixiyey khalaas de dayntii maxamed taasay ku baxday haddana waa tan cumar lacagtii loo soo celiyey cumar xaq ma uley inuu maxamed iraa dayntii waan kaa bixiyey keen boqolkii nacam ha oo rajaca wuu ku noqon haddaad tiraahdo oo sawka cumar faa'iida raadis noqday may faaida raadis muu noqon isagu dayntii markuu kaa bixiyey saw lacagtii kamay bixin wuu kugu yeeshay adiga isagoo adiga dayntii kugu leh ayay isaga hadiyadan kale u timid de kale u iman magaa galay adiga hadiyadaha kale uu imanayaa adiga waxba kaama gelin markuu dayntii kaa bixiyey ayuu adiga kugu yeeshay in loo soo celiyo oo hadana isagii dib loogu hibeeyaa keensan mayso inaad adigu tiraahdo waa tii lagu soo celiye de aniga waxba hay weydiin wa qiil baa wuxuu leey laa yarjicu baycu maryaanu meesha waxba raadsanin maxaa yeelay waatan lacagtiisii loo soo celiyey laakiin waa daciif waxaynu leenahay waa khayr kaloo ilaahay u keenay weeyaane isagu markuu lacagtii ka bixiyey ninkan uu ku yeeshay halkaa waxaynu kaga baxaynaa damaanadii deynta waxaynu hadda gelaynaa kafaalat ayaan kafaalo qaadashadii ashyaada ama eh, dadka qof in la kafaalo qaato yani in madaxiisa la damiinto wey ama eh, xoolihiisii wax kamida la damiinto wuxuu ihi walaa tasixu asixi mayso kafa alkafaalatu bilacyaan ashyaada in kafiil laga noqdo kal kalqusuubi sida waxyaalihii la xoogay walcawaari iyo waxyaalihii la ergistay waqiila waxaa la yihi tasixu maya way ansixi nin baa gaarigaagii kudha waan kusoo yar adeeganayaay idhib uu kaa ergisanayaa soo ma waa caariyo ma banaan tahay inaad tiraahdo waxaan u baahanahay gaarigii qof iiga kafiilahoo soo celintiisa iiga mas-uula qof soo celintiisa ka kafiila yaan u baahanahay ma banaan tahay mise ma banaan laba qowl baa ku sugan haddii cayntu ay tahay cayn madmuuna caqdigan lagu qaaday ama waaan lagu qaaday wax madmuuna sida qasbigii oo kale de waa madmuun caariyadii ama ergisashadii waa madmuun marka haddii gacan daamino ah ay gacanta ugu jirto inuu qof kafiil ka noqdo ma banaan tahay laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay maya taasi waxa weeye ma banaano oo ma ansaxaysa yani oo dee waxaanay u ansaxaynin waxay ku soo aroortay damaanku damaanku wuxuu ku soo arooray daynta laakiin ashkaasta kumuu soo aro cayaanta kumuu soo aroorin markaa yaanay ansixin muctamadku laakin wuxuu leeyahay tasixu waqiila tasixu qiilkaasaa muctamada waqiila tasixu kaasaa ansaxahoo gaarigii qof soo celintiisa iga masuula oo hadhow ii keenaya ayaan kaa rabaayo waxa weeyaan damiina de caadi way ansaxaysaa maxaa yeelay maqsuudkii loo jeeday ee damiinka caadigaa ah loogala jeeday oo ah in dayntii helitaankeedii qofku uu kalsooni ku qabo deetana waa sidii oo kale in gaarigiisii usoo noqonayo inuu kalsooni u helo qofkii wuu u baahan yahay waayo taasi waa ashyaadii jirkii bani aadam ka waran qofka madaxiisi wa fii kafaalati lbadani qofka laftiisi in la kafaalo qaato oo la yidhaahdo markii loo baahdo anaa keenaya ma banaan tahay taasi ma ansaxaysaa qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani labada qowl annahaa tasixu weeyi inay asaxayso wa qiila waxaa le tasixu qowlan waaxidan maatan laba qowlanba la gelin maayee mar walba way ansixi inuu qof qof yidhaahdo anaa ka kafiila yani marka loo baahda anaa keenaya qofkii xidhnaayoo kale inaad tiraahdo anaa damiinanayo oo yani maalintaad u baahataan anaa keenaya illa waa sidaa damaan kolkaad qofkii damaano qaadanayso qofka laftiisi ma ahadayn qofka madaxiisi baa damiinanaysa damiinulmaal ma ah waxa weeyaan waa dami damiinulbadal wey jirhka laftiisi qofka madaxiisii baa damiin ka tahay waan keenayaa weyi markii loo baahdo laba dariiqaa ku sugan dariiqa waxay leedahay qowlan waaxidan wuu ansaxaya laakiin muctamadku waa meeshan laba qowl ku jiraan imaam shaafici oo qowl uu leeyahay may ma ansaxayso ma ansaxayso oo de wixii dayn ma aha daynta ayaa maaragtay qof kale uu damiin ka noqon jiray waliman jaa bihi xmlu baciir wa ana bihi zaciim dayntii bay markaa ku sugnay laakiin wax aan dayn ahayn ee qof ah waabuu dhiman karaae eh? xageed keeni duu dhinto marka wuxuu leeyahay qowlkaasi ma ansaxayso laakiin muctamadku way ansaxaysaa lilxaaja waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay weeyaane in qofka madaxiisii la damiinta waa caadi kaasaa markaa muctamadka oo raajixa haddaba qofkan la damaananayo de qof walba maahee waa qof xaq lagu leeyahay qof aan xaqba lagu lahayn de qaadasho uma baahan haddaba wuxuu hi wain takafala hadduu kafiil ka noqdo bibadani man qof madaxi calayhi xaddun lilaahi tacaala xad lagu leeyahy waxbuu xadayo in gacanta la gooyaa la doonaya markaa gacangoyntii baa wakti loo qabtay deetana waxaa tii iska sii daaya anaa keeni doone hay lam tasix taasi ma ansaxayso kole hadday xad xuduuddii ilaahay ma ansaxayso oo waxaaniba ansaxayn baa la yidhi dee kafaalada maqsuudkeedu waa in kalsooni la helo soo in wixii la helayo xuduuddana in maaragtay intii laga baaqsan karaya in laga baaqsado ayaaba la raadiya intii laga baaqsan karayo qofka intii ay suuragal tahay inaan gacanta la goyn hadduu doono haba fakado hadduu inaga baxsado waxba raara maaragtay waxa weeyaan hala soo qabtaa iyo hala raadiya waba raadin mayna mar la arko baynu qabanayna markii la arko ayuun baynu qabanaynaa intaa uu farxadka yahay uu fakadka yahay ha iska ahaado culamada qaar baaba qaba hadduu toobadkii hore masaajidka uu galo salaaddii gebgebtaasoo nin mustaqiima uu noqdo waaba la iska daynaya toobadkeeda marka kol hadday arrintu xad ilaahay tahay xuduudda ilaahay intii laga baaqsan karaya laga baaqsaday waxba kafiil loo qaban maayo ama uur laabay ahaydo de waxa weeyaan xad baa ku waajibay jeedal iyo waxbaa ku waajibay de iminkana lagu dhufan maayo intay uurka leedahay waa inay umusho hadaba intay umulayso yaa maaragtay kaa damiina oo hadhow ku keenaya in la yidhahdo o lama baahno orodun baa laleeyahayo markaad umusho ee ilmuhu kaa maarmo noo kaala hadday sooba noqon weydana de waa khushigeed hadday soo noqotona xadkii waynu ka oogeyna haday sooba noqon weydo aynu sidaa kuwa weynana waxba raadsan mayno waba ma aragto imikana de siyaasad baaba laga dayay xuduuddii xuduuddu halkaa saasay shareecada saasay tahay wa in takafala hadduu se kafiil ka noqdo bibadani man qof jirkii caleyhi qisaasu qisaas lagu leeyahay aw xaddu qadfin ama qadaf qof uu markaa caayay ayaa xad kule saxa taasi waa caadi ilaan ad xaq bani aadan baa meesha yaalle qof bani aadana xaqiisii iyaa meesha yaalla qisaastii dee bani aadan baa le qof buu dhib u geysto qofkii baa la loo qisaaso qadafkii dee qof buu caayuu zina ku sheegay marka qof bani aadan u dhibaateeyey xaq markaa bani aadan baa meeshan ku tacalluqay kol hadii xaq bani aadam uu yahay qofkii bani aadamka de xaqiisi inuu raadsado oo weliba inaan maaragtay waxa weyaan aanu ka lumin uu u dadaalo xaq buu uleeyahy marka inuu yidhahdo ninkii haddii lasii daynayo ama gabadhii uurka lahayd ee qisaastu ay ku waajibtay dee waa lasii daynaya iyadoo uurla la qisaasi maaye in markaa dadkii ay yidhaahdaan yaa nooga kafilaadhow noo keenayo marka ilmuhu ka maarmo xaq bay uleeyihiin wa qiila laa yasixu qiil baa wuxuu leeyahay may meeshan waxba asixi maayaano de waxaani xuduuddii bay u dhowdahay qisaastan iyo waxyaalahani xuduuddii ilaahay ayay shabahaano ay u dhow yihiin iyada lafteeduna wax markaa halisa weey haddii ha tolo qofkii la waayana dee kan laga goosan kari maayo marka iilkaasi wu le ma ansaaysa lakin muctamadku waa inay ansaxayso wain takafala bijuzin shaa'icin min arajuli haddii qayb baahsan oo qofkii kamida uu yihahdo kafiil baanka wuxuu yihi iska soo daaya barhkii anigaa ka ayaa ka kafiile qofkan anaa ka kafiila mu odhan dhuskii baan ka kafiilahayy buu yihi de dhuskiisa maynu kala qayban karayna qofkii qofkii lan qaybsami maaye wuu iska ansaxayaa oo saxa weeyaanoo qofkao dhanba kafiilun buu ka noqonaya hadha la weydi qofki keen baa la ohanaya anigu nus baan kafiishay waaya nus kaba noo keen baan leena nus buu keeni karaa de waa inu keeno soo marka waa caadi wain takafala bijuzin shaaicin qayb markaa baahsan waa nus ama rubuc ama thulu iyo wixii lamidka oo min arajuli qofkiia aw amaba se bimaa laa yumkinu qayb aanay suuragal ahayn fasluhu canhu in laga saaro ayuu markaa kafiil ka noqday kalkabidi beerkiisa anaa ka mas-uula wal qalbi wadnihiisa anaa ka kafiila ama madaxiisa anaa ka kafiila sa inagoo isticmaaloo kale waxaad tihi madaxiisa anigaa ka damiina dee ma madax keliyaad hadhow noo keenaysaa ma madax keliya nooma keenaysa waa qofkii oo dhamaystira la waxaan wax laga goyn kara maaho yani haddana qofkii noolaanaya suuragal maahe saxa wuu ansaxayaayo qofkii oo dhamaystiran baa lagaa doonay wain takafala bihi qofkii hadduu haddaba kafail ka noqdo bigayri idnihi isagoon isagu u fasixin lam yasix jacalkii baa iska timid markaasaa tihi ninkan la sii daayaan doonaya haye oo hadhow tol hadii la waayana anaa ka kafiila madaxiisa anigaa ka kafiila isagu ikafaalo qaadaba kuma odhan sidii baa lagugu sii daayay meeshaa kafaala ma jirta baa lii kafaala meeshaa muctamadku siduu yahay ma ansaxayso qiil bale wuu ansaxayaayo damaankii daynka ayuu uga qiyaas qaadanaya de damaankii daynka waa inaga ataa qabuol uma baahno iijaabkaa ku filan halkana sidii kale la doonaya lakin waxa isku mid maaha oo waxay kala duwan halkan qof dhan baa doonaysa inaad keento hadduu ku diido ka war hadhow hadduu ku diidu ku yidhahdo anuma waxaan ku yihi kafelga noqo wara kuraaci ma ordo naga de marka waa inaad markaa marka hore waa inaad idan ka haysatid ogolaansho inaad markaa damiin ka noqoto saasubaad markaa ku damiinan karta waayahay goormaa la keenaya qofkii haddaba qofkii aad kafiilka ka noqotay goormaad keeni wuxuu yidhi wa in alaqa alkafaalata kafaalada hadduu iska ilaaqo wakti aanu qabanin anaa ka kafiilo un buu yihi tuuliba bihi fi lxaal imikunba keen wati alla wati la doonaba keen baa la ohanaya de mar haddaanu muddo qabsan soo daaya unbuu yidhi anigaa madaxiisa ka kafiilo anigaa ka damiine waa loo sii daayay in yar kadib buu kii yimid markaasuu yidhi waan doonaya ninki alla ii keeno de keento wakti alla waktigii u maaratay u baahdo waa inaad keento mar daraad muddo qabsan wain sharaa fiihi ajalan hadduuse muddo qabsaday ninkii baa markaasaa tii ninkan maxaa loo haystaa markaasaa ihi bilheblaayo ayuu halkan dawo dacwa u taalloo bilheblaayo la furayo ma maalin heblaayaa loo baahan yahay oo bil kadib ah waar anaa iska sii maali hiblaayo soo maha anaa keenay sidii baa lagu sii daayey inta ka horeysa dee kan laguma odhan karo maalintii aad qabsateen tuuliba bihi cinda almaxili marka waktigii la gaadho ayuunbaa lagu odhan karaa keen laakiin inta ka horeysa xaq lagugu yeelan maayo ninkii keen lagu yihaa haddaba fa in axdarow hadduu isagu iska keeno qabla almaxili waktigiion la gaadhin buu iska keenay walaysa calayhi qofkan maaragtay xaqlaha ahna dhibi uguma sugna dararu wax dhibi fii qabuuli inuu aqbalo wajaba qabuuli waa ka yeelo wuu keeno wuxuu n ninkii aan ku idhi bil kadib anaa kuu keenaya waa kana iga guddoon meeshaad adigu dhiganayso jeel dhigataya iyo si kala tiraahdayaaba iga guddoon ayuu yihi waynu eegeynaayo dhibaata ma ugu sugan tahay ninkan inuu imika guddoomo mise uguma sugna haddii wax dhibi hadday dhibaata ugu sugan tahay oo de maalan meel banaanay joogaan maxkamad ma jirto meeluu hadda ku xambisu ninkii ku xidhaa ma jirto miyi intuu kula kulmay buu yihi ninkii aan berigii jeelka kasii daayaan ku yii ma takriibaan keenayaa imikaba waa kana iga guddo de imika muxuu ku samayn karaa wuu cararaya u ka baxsanba soo ma markaa xaq looguma laha in markaa la yihahdo iga guddo laakiin intuu jeelkiiba isagiina u yeeday markaasuu ninkii waa kane dee iga guddoon haddaad xidhanayso iyo haddaad sii daynayso wa iga guddoon xaaladda iyada wajaba qabul waa inuu ka yeelo waayo isaga wax dhibaato uu ku haya aqbalku ma jiro wain sallama lmakfuulu bihi kii la kafaalo qaatay hadduu dhiibo nafsahu naftiisi isagiibaaba iskeenay oo u yimid kii markaa dee xaqa ku lahaa markaasuu yihi waa ikan ninkii kafiilka ahaa xaggiisa aanan ka socdaa oo waxaan doonayaa ninkii in maaragtay waxa weya mas-uuliyaddiisu ay dhammaato oon wax dambe loo raacin baan doonaya waaniganoo waan iskeenay sidaa hadduu yidhaahdo beri alkafiilu ninkii kafaalo qaatay halkaasuu ka baxaya wax dambe lagu leeyahay ma jirto maxaa yeelay de ninkan inuu keenaa lagu lahaa ninkiina isagiibaaba iskeenay oo weliba caddeeyey inuu agg ninkii ka socdo laakiin hadduu iska soo ag fadhiista unbaa inuu shaa ku yar agcabo isagoo doonaya kiina inuu beri noqdo lakin waba u sheegin de ninkaa waxa weeya taasi ma soconaysaan waayo ninku socodkaagan waba kuma falayo wuuu isleeyahay meeshuu doonaba ha marmaro kule hebel baa kaa adoo dhow iska laalaadin buu isleeyahay meeshuu doona ha maro kuguma dhegayo laakiin markaad u sheegtaa tidhaahdo ninkii baan ka socdaayo isagii baan iska soo dhiibay si uu beri u noqdo de markaa imika shaqadiisu qabsanayaa soo marka saa ugu sheegto wuxuu yihi wain qaaba hadduu maqnaado qofkii la kafiishay oo maarata meel u joogo maarata de meel fog tago lam yuaalab bihi ninkii kafiilka ahaa la odhan maayo hadda keen oo yani la xabisi maayo la xidi maayo xataa yamdiya ilaa ay dhammaato zamaanu wakti oo yumkinu lmudiyu fiihi ilayhi in ninkii loo tago oo la keeno warujuucu sida nusakda qaar ay qorayso wakti ninkii la maaragtay loo tago oo haddana lasoo qaado o lasoo celiyo wakti ku filan baa la sugi maalintii loo baahnaa ayuu ninkii yimid haye ninkii ken baa layihi waa ninkii u joogaba waan garan lahay bu ninka waaban laahay markaasaa la waa ka magaalo heblaayo jooga de khalaas waxaa loo qabanayaa muddadii uu ku tegi lahaa ee uu ku soo noqon lahaa ayaa loo qabanaya marka muddadii ay dhamaato waxna uu keeni waayo ayaa isaga jeelka la dhigaya wain inqaaca khabaruhu ninkii uu kafiishay haddii la waayaba oo warkiisuba uu goo oo ninkiiba meel uu jaar iyo cidhib dhigay ba waa la waayey ama maraykan buu galayba markaasaa dawladdii maraykankuna ay tiri lama dhiibayo ninkani muxuu ahaa magangelyo siyaasadeed buuna weydiistay magangeliyaanu sino lamama dhiibayaba haye halkuu ka keeni lam yuaalab bi waxba la weydiin maayo xataa yucrafa makaanu ilaa meeshuu joogo la garanayo la garto oo dee markaa meel uu ka keeni kara ay noqoto hadday meeshiina meel aanu kaba keeni karin noqoto dee laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay maaragtay wixii aanay awoodeynin kuma kelifi weeyi fa in maanta hadduu dhintaba ka waran iyadana waa lamid saqadat ilkafaala kafaalaba ma jirto hadduu ninkii dhinta lagu ka keeni qof dhintay buu keeni waabu dhintay waayo haddaba dayntii haddii lacag laga doonaya lacagtii adigama lagu weydiinaya waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yuaalabu lkafiilu kafiilka ayaa la weydiin bimaa calayhi wixii kan lagu lahaa oo min alxaqi xaqii lagu lahaa wa hadduu maal yahay de hadduu qisaas yahay waba la weydiin maaye qisaas qof kale loo qisaasi maaye laakiin haddii lacag lagu lahaa oo lacag laga rabay kan kafiilka kaa yaa la odhan dee bixi haddaba lacagta ninkii waa waa waa luma u maqnaado meelu tagay ma ma ama maraykan buu galay oo magangal yaa la siiyey ama muxuu ahaaye waabu dhintay de annaga adigaa noo damaano qaaday madaxiisi lacagtiyaa daba ka bixi iyaa la odhanayaa iyuu qiilkaasi leeyahay laakiin waa daciif baa waayo ninkani dee ninkan madaxiisa unbuu damiintay daynta lagu leeyahay damiinkamu ahayn marka qofkani wax aanu damiinka ahayn lama weydiinaya madaxii baa la weydiinaya madaxii hadduu suuragal yahay in la keeno de wuu keeni haddaanay suuragal ahayna wax kale laguma laha wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam markii ay ku waajibtay in uu gacan in gacanta la jaro hadduu xaafadda ka soo bixi waayo xaafadda ma loogu tegaya maxaa loogu tegi waayo ma la soo kaxaynaya kaasi taasi waa sahal malxukmu idaa takafala biyadii haa dee gacanti gacanti waa wax gu-i kara soo wixii gu-i qofku uu noolaanaya maya baa layihi wajaba falam yarjic fahal yuqtasu minhu meyi waynagii sheegna sheekh ka waran haddaan dukaankii ku idhaahdo ninkaa anaa garanaye si wixii uu u baahdo ma ansaxaya dee damiin ma maabaa damaano qaadame maadaa damaano qaatayba waan garanayaa unbaa tiri ma waxaa lacagtiisa anaa laygu leeyay mabaad odhanin de waad haddaad rushe wa waan garanayaa waa tiri waa saxan tal hadii loo baahda meeshuu joogay iyo wixii soo tus intaasunbaa lagu weydiin kara wa kalo lagu weydiinaya mesha ma jiro hal isalaamu laazima min aطarafayni ha de waa baycu muxuaan jirin iibku wixii waan jirin wey labada doonyood inay qadarka iska leekaadaan markaad qofkii kale were labada haa labada doonyood baan wada labada daynood wey inay qadarka iska leekaadaan markaad qofkii kale wareejinayso maxaa loo shardiyey iyaday bannaan tahay in lagu lagu wareejiyaha lacagtaad ku leedahay inay ka bad badan tahay la wareejiyuhu lacagtuu kugu leeyahay de qofkani boqol dollar baa adiga kaa doonaya kaa kaleed ku wareejinayso waa inaad ugu yaraan boqol doolar ku leedahay oo ninkani boqolkii unuu ka qaadanayo eeg markaa boqol baad wareejisay maxaad ku wareejisay boqolkan kun baad kaa ku leedahay adugu marka laakiin boqolkan kunkii oo dhan dee kumaad wada wareejina waxaad ku wareejisay kunkii boqol kamida markaa boqolbad boqol ku wareejisay waa sidaa sagaalka boqole kale da way ku harayaan maxaa la diidan yahay inaad tirahdo waar ninkaasaan kun kuleeya boqol iyo labaatan ka qaado ordo iga tag kun baaban kuleeya adigu boqol iyo labaatan qaado ama boqol iyo konton qaado haddaad tiraahdo uu waayahay ku yira wixii iib caadiyu noqdo meeshii faa'iida raadis baa soo galay taasaa la diidan yahay inaad tirahdo boqol labaatan ka qaado ama ad sideetan ka qaado oo sidaa ku tag labaatan kuna sidaa kugu dhaafaan lakin haddaad leedahay ninkaa sideetan baan ku leeyahay orodoo u tagoo sideetankii ka qaado labaatanka ku hadhayna way igu kaa hadhayaan waa caadi uu kaa yeelo sideetan waad xawishay labaatanna aday kugu hadhay saasay noqonaysa baabulxawaalaha aada u fahan dii kale wax badan oo saxa ah ayaad fasaadin doonta damaanun fasid fiihi qawlan ayuhuma almuctabad yani markii shar baycii miya baycii inuu faasid yahay baa muctamadade hal yaجib an yakuna dayn ladi fi dimat muil muaali aleyh mutafiqa fi qadr mil an yakun mia dolar mia dolar waa tan imika haaay markuu qofku alaab kuu dirsado lacagtii alaabtuna kuu dhiibo oo alaabtii markaad soo iibisay lacag soo hadho ma isticmaali karaa in badan baan taag halkan ka jawaab maaan ohan jirna ya usoo hadhay lacagta soo hadhay de kii ku dirsaday usoo hadhay adigu ila lagta maad lahayn ninkii rahabaad uso celinaysaa lacagta qaarkood ba waxay ku ohanaya hay anaa yar wax boqol doolar baa la siin jiray dee anigaa ka hawl galay oo sideetan baan kusoo helay oo muddaan maaragtay daba socday oo ninkii baan gorgorinayo waan riixayayo aakhirkii sideetan baan kusoo dhameeyey miyaana labaatanka sheek anigu bis anaa bislaystay buu ku ohanaya war iska celi lacag wajiyga laigi day ohanaya hal yajuuzu tacliiqu lkafaalati bilbedel may may iyaduna ma banaana tacliiqu kafaalada iyo damiinka damaanka midna kuma banaan wallahu aclam